furuucda ku raaco imaam maalik waxaa la idhahdaa maalikiyun hadduu imaamu shaafici ku raaco waxaa la idhaahdaa shaaficiyun hadduu imaam axmed ku raaco waxaa la idhahdaa xambaliyun haddii uu si guud madhabkii saxaabada oo ah alkitaab wasunna calaa fahmi saxaaba wataabiciin wa atbaacihim waxaa la idhahdaa salafiyun qofka dariiqada uu ku socdaa loo nisbeeyaa marka noqo qof loo nisbeeyo salafka oo ku socda alkitaab wasunna calaa fahmi salafi الsaalix noqo sidaas ku noqo salafiyin qof salafkii loo nisboobey noqo salafigaasu calaljaadati waddada dhexbartankeeda ku sugan dariiqii nabiga iyo saxaabada dariiqaas dhinacna ha uga bayrin luuqluuqyadana ha qaadin ee dariiqaas dhexbartankiisa qof ku sugan dariiqi salafi salafka dariiqiisii ah jaadadu salafkii asaalixi subanaa ila dad salafaa jiro baadiyoobe raafidada cali bnu abi aaliboo joogay soo bixeen caliyaa qaar ka midoo gubayba inta god u qoday oo dab ku shiday ku guray dabkii cali bnu abi aalib raafidada cabdulaahi bnu saba ururkiisii khawaarijtu calioo joogay soo baxeen nimanka la yidhahda qadariyada oo kaleeto waxay soo baxeen cabdullahi bnu cumar iyo oo jooga qadariyadu marka selafka la idlaaqi maahe selafka saalix ah buu leeyay dadkii suubanaa oo dariiqii nabiga haystay sala allahu calayh wasalam dadkii suubanaa oo dariiqii nabiga haystay dadkaas dariiqoodii ah dariiqa lagu leeyahay waa salaf dariiqaas wey min asaxaabati xaal uu yahay min asaxaabati saxaabadii xaal uu yahay salafkaas oo la sheegayaa waa laga xaalaynaa mintana bayaaniya laga dhigaa ee laga dhigi maayo tabciidiya maxaa yeele saxaabadu dhammaan waa toosnaayeen oo selafka saalixa la sheegaya waa ayaga marka minta bayaaniya waa in laga dhigaa min asaxaabati xaal uu yahay selafkii saalix ahaa radia allaahu canhum iyo faman bacdahum dadkii ka dembeeyey oo miman dad ah qafaa raacay aharahum saxaabada raadkoodii raadkoodii raacay fii jamiici abwaabi diin diinka abwaabtiisa dhammaana ku raacay masale muhiima weeye taasna oo dadaa waxay yidhaahdaan annaga caqiidada xaggeeda iyo xagga cibaadaadka waxaan raacaynaa dariiqii salafka dariiqu saxaaba laakiin xagga siyaasadda iyo manhajka waxaan raacaynaa dariiqo kale taasuna waa qalab macnaheedu waxay noqonaysaa iyagu waa ku khaldanayn dariiqaas uma saxnayn naguma filna wey dariiqoodii markaas hadaad tidhaahdo xagga caqiidada iyo xagga cibaadaadka saxaabadaan raacaya laakiin xagga siyaasadda iyo manhajka waxaan raacayaa dariiqo kale macnaheedu waxay noqonaydaa diintoodu kaamil ma ahayn kumana filnayn dadka laakiin dhinacaasay ka toosnayn dhinacan waa looga fiican yahay noqon macnuhu waana qalab waxaa laga rabaa dhammaan abwaabta diinta iyaga inaad uga dayato waxaan iyaga diin u ahayna waa inaadan diin ka dhigan waxaan saxaabada iyo taabiciyaalkii aan diin u ahayn waa inaadan diin ka dhigan fii jamiici abwaabi diin oo min atawxiidi tawxiidka ah walmucaamalaati walcibaadaati cibaadaadkii ah iyo wanaxwiha wax alla wixii la mid ah tawxiidkii cibaadaadkii manhajkii siyaasadii kulli wax walba waa inaad calaa dariiqi saxaaba uga sugnaataa mutamayisan xaal aad tahay qof ku soocan biiltizaami aahaari rasuulillaah rasuulka ilaahay raadyaalkiisii la laasimidooda raadkii rasuulka inaad laasimto sala allahu calay wasalam qowl kastoo nabiga iyo ficil kastoo nabiga inaad diin ka dhigato diin inaad ka dhigto ilaa saxaabadaas saasa saxaabada waxaa lagu raacaa qur-aanka iyo xadiidka diin u ahaa waa inaad labadaas diin ka dhigataa ah, waa inaad diin ka dhigataa mutamayisan xaalaa tahay mid soocan oo dadka ka soocan maxaad uga soocan tahay biltizaami aahaari rasuulillaah rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam aahaartiisii la laasimideeda ayadaad laazimi waa inay korkaaga ka muuqataa sunnadii nabi moxamed sala allah alay qowlka aad hadlayna waa in laga dhedhansadaa sunnadii nabiga cibaadadaada waa inay ka muuqataa sunnadii nabiga sala allahu alay adiga dhan dhaqankaaga daahirkaaga iyo baatinkaaga sunnadii nabiga waa inay ka muuqataa sala allahu calayh wa tawdiifi sunani iyo sunnooyinka inaad shaqo uga dhigto calaa nafsiga nafsadaada naftaada shaqo uga dhig sunnooyinka nabiga sala allahu calayh wasalam sidaan u tuka jiray u tuko sunnooyinkaanu tuka jiray tuko adkaartaanu akri jiray akri nabigaa yidhi ha la akriyo akri nabigu sidana dadka ula dhaqmi jiray ula dhaqan waxaa la rabaa sidaan u labisa jiray u labiso nabi waa diiday sidaan loo labista ka carab waxaa la rabaa inaad shaqo korkaaga uga shaqaysido oo diinta aad ku tabiiqido adiga naftaada horta ah. korkaaga ku tabiiqi kaiir min annaas diinka waxay leein waa in laysku xukumaa waa waajib qofkan dadka ku xukumin waa gaal asagana diintu kama muuqato dii la yidhaha adugu naftaada maa ku xukunti ayada maadan xukumi hadda ummad kale gacanba kuma haydin naftaada aa ugu horray wax ilaahay ku weydiinaaye may aniga hadde waa u socdaa laakiin tan wax weyn maahane wax weyn maahane aniga waxa weya laakiin horta bal dadka kale naftiisii bal bilaahi calaykum waa maxay diinku u gargaaraya qof naftiisii aan diinka ku xukumin ilaa waman lam yaxkum yansi allah falaakum lkaafir marka leeyahay xukunka naftaada ugu horayda waxaad ku xukunta horta ayadaa ku bilow ehelkaaga iyo intaad xukunta ku xeji inta kale ugu baaq haddaadu mabahaydida waxaadan awoodinna allaba ku weydiinna ah, intaad awooddaa lagu weydiin doona soo maaha naftaada laakiin maxaa noqonaydaa markaad naftaada diinka ay ka qaawantahay afka ad ka qayliyeed ah, garku waa kuu xiihan yahay ma ujeedaa musbilaa tahay surwaalka canqa waa ka hooseeya soo ma jeedin waxa weeyaan diin xumadu aday kaa muuqata qof kastoo ku arka inaad faasiktuu fahmi kara qof kastoo ku arka inaad faasiktuu ujeeda adigaas garka xiihan waan xaaraan qadcan oo culummadu ku ijmaaceen inaysan bannaanayn Ah, culmadu ijmaacaday ku sora inaysan banaanin karka in la xiro soo ma jeed musbiraatoo kabaairta naarta lagu galo dembi kamid aha kaa muuqdo oon sakaair ahayn hadda waa kabaairti ah, waa kabiira min kabaair dunuub isbaalka korkaaga diinxumadu ka muuqata haddana waxaa leedahay diinka ilaahay ha lagu dhaqo war naftaada ku dhaq horta qofka dadka diinta u sheega oo asagu aan ku dhaqmin xadiiskii maxaan kusoo maray saxi muslimka ya waxa weyn kow naarta saddexda qofa lagu shida asaga ugu horey dadka lagu shiday marka waa inaad naftaada horta sunnooyinka aad ku dhaqangelida ku dhaqangeli sunnada nabiga sala allahu alay wasalam nabigu sidaan u labisan jir nabiguna sidaan u tukan jir nabigu adkaartaan u akhri jira nabigu sidaan u soomi jiray nabigu sidaan dadka ula hadli jiray nabigu sidaan dadka ula dhaqmi jiray dhammaan waxaad aragtoo nabiga aan khusuusiyadiisa ka mid ahayn ee diinta ummadda loogu soo dhiibay ah waa inaad adigu naftaada ku dhaqangelida horta o sunnooyinka naftaada ku dhaqangeli wa tarki ljidaali wاlmirac in dariiqaa salafka la raaco qur-aankaa sheegaya xaadiistaa sheegayda saxaabaduna sidaasay u fahmeen inay waajib tahay in la raaco dariiqa salafka qur-aanka bal fiiriya uu janno u ballan qaada ilaahay dadka saxaabada raaca wالsaabiquuna alأwaluun min almuhaajiriina wاlanصaar wاladiina اtabacuuhum bإxsaani radia allahu canhum waraduu canhu wacadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaar khaalidiina fiiha abada soo ma jeedin ansaar iyo muhaajiriin iyo dadka wanaaggii ku raaca ee ilaahay raalli ka noqda rilla alla ilahay u ballanqaado janna ilahay u ballanqaado raacidda la raacaa janna alla ku ballanqaado ilaahi weynaa khilaafka la khilaafana naaru ku ballanqaado waman yushaaqiqi rasuula min bacdi maa tabayana lahu lhuda wayatabic kayra sabiili اlmu'miniin nuwlihi maa tawalaa wanuslihi jahanama saaad masiira iiri yaa naar loo ballan qaaday qofkii nabiga dariiqiisa sal اlahu alay slam markuu u caddaado kadib khilaafo nabigii waa u caddaaday dariiqiisa kadib uu khilaafo iyo qofkii sabiilumuminiin khilaafo yay ahaayeen muminiinta joogay markii qur-aanku soo degayey saxaabaday ahayd kow muminiintu ayagay ku dhaceen ayagaa ilahay uga markhaati kaxayn muminiiniin ma ujeedaa waa aayadda u daliishaday imaamunaa shaafici ijmacu inuu xujaye oon la khilaafi karin maxaa muminiintii kaa horreeyey wadaday wada mareen haddaad khilaafto muminiintii wadadoodi waa khilaafta wadaday wada mareen haddaad khilaafto muminiintii jidkoodi waa khilaafta saas ayadduna waaba sariixay ku tahay soo ma jeeda marka waa waajib janna lagu hela naarna looga badbaado haddii la khilaafana naar lagu galo nabiguna sal اllahu calay waslm xadiisuliftiraac ee abu dawud iyo qayrkiis ay wariyeen markuu sheegayey dadka aaqlu zamaanka ummatu muxamed inay u qaybsamayaan toddobaatan iyo saddex kulluhaa fi naar dhammaan naaray muteen waa dad naar loogu goodiyey waa muslimiin laakiin naaray muteen ilaa waaxida miduu ka reebay yay tahay ma dhihin waa aniga kaliya midda raacda fiiriya muxuu nabigu ku xihay sidii qur-aanka hiya alatii takuunu calaa maa ana calayhi اlyowma waa asxaabi aniga iyo asxaabteydu waxaan ku sugnaatay qolada ku sugnaatay maxaa yeelay nabiga xadiiskiisa yaa fahmay saxaabada yaa ka bartay yaa ka soo guuriyey yaa tadbiiqiyo ku dhaqmay waa saxaabada marka ma kala haraayeen nabiga iyo ardadiisa ah, se uma jeedin ayaga diinka ka soo haray markaasuu yidhi aniga iyo asxaabteydu waxaan ku sugnaato qolabaa ku sugnaata way firqa naajiyada khalaas se uma jeedin ma kala harayaan waxaa nabigu sala allahu alay waslm noo sheegay salaf iyo khalaf kala duwan oo uu salafkana khayr uga markhaati kacay khalafkana shar uga markhaati kacay iiriy salafkana khayr uga markhaati kaay xadiiska saxiix bukhaariga fiiriya khayru naasi qarni dadko dhan waxa u ayr badan dadka aniga qarnigayga waa nabiga iyo saxaabadiisii uma aladiina yaluunahum waxaa ku xiga xaqa qayriyada qoladan la xiriirta uma aladiina yaluunahum qoladan la xiriirta kadib intaas ugama aamusin uma yajiiu aqwaamu tasbiqu shahaadatu axadihim yamiinahu wa yamiinuhu shahaadatahu kadib waxaa imaan doona dad mid ka mid ah markaatigiisu dhaarta waa ka horayda dhaartiisu markaatiga waa ka horayda macnaha alla ka cabsi la'aana ka muuqata qofka waxaa la rabaa markuu markhaati kacayo inuu ogaado naar markhaatigoo la qaldaa min kabaa'iri dunuub inay tahay oo uu ka cabsado oo ka fiirsado oo waxa uu ka markhaati kaca uga fiirsado waa degdegaya dhaarta waxyaalaha naarta dadka tiimbiyo wey dhaarta beenta waa inuu qofku ka fiirsado dadaan u aaba yeelayn markhaatiga inay ku dhawaaqaan iyo inay dhaartaan oo degdegaya aa ka dambeeyu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam firi khalafkii shar uu ku tilmaamo salafkiina khayru ku tilmam xadis saxi bukhaari taas marka waa culummadu yidhaahdeen salafu saalix iyo khalaf saasay kala yihiin oo ay u kala duwan yihiin labadooda sidaas ayay kala yihiin imaam ibnu rajab xaafid ibnu rajab alxambali risaaluu leeyaha la yidhaha qurbat diin qurbatu diini baa la idhahdaa risaaladaas wuxuu sharxay asalafiya xaa la yidhahda maxaa ah. la yidhahda asalafiya xaafid ibnu rajab bukhaarigana waa sharxay xaafid ibnu xajarna isagaa ugu sharx oo fatxulbaari a yidhaha sharxa uu bukhaariga ku sharxay magacaba iyo kitaabka sharxiisa isagaa ugu horrey ibnu xajar wuxuu yidhi asalafiyatu hiya ariiqu nabiy sala allahu alay wasalam salafiya waxaa la yidhaha ariiqi nebi moxamed sala allahu alay wasalam allatii kaana calayha huwa wa asxaabu dariiqadii nabiga iyo asxaabtiisu ay ku sugnaayeen asaalimatu min ashubahaati washaawaat dariiqadaasoo ka nabad gashay shubhooyinka waxaan daliil ahayna daliil laga dhigana iyo shahawaadka nafraacidda taasaa la yidhaahdaa alimaam alcalaama asafariini wuxuu yidhi markuu sheegaya madhab salaf almuraad bimadhabi salaf macnaha loola jeedo madhabka salafka maa kaana calayhi asaxaabatu اlkiraamu ridwaan calayhim waa diinkay ku sugnaayeen saxaabada ilaahay raallihashadiisa korkooda ha ahaadee wacyaanu taabiciin iyo taabiciyaalka culummadoodii waaweynaa ee lahum saxaabada ku raacay biixsaani wanaag iyo wa atbaacin kuwaas kuwii sii raacay iyo wa aimatu diin imaamyaalkii diinta miman shuhida lahu bilimaamati wa curifa cidamu shanihi fi diin wa talaqa naasu kalaamahum khalafan can salaf iyo waxay ku sugnaayeen imaamyaalkii diinta ee imaamnimada looga markhaati kacay arintoodana inay weyn tahay lagu gartay dadkuna hadalkooda ay kala dhaxleen oo salaf iyo khalaf u kala dhaxleen waxaan ku jirin dadkii wakhtigaas noolaa oo miman humiya bibidcatin oo shuhira bilaqabin hayri mardiya dadkii bidca lagu tilmaamay wakhtigaasay noolaayeen waxba u tarimeen salaf maahan kuwada salafu saalix maaha dadkii wakhtigaas noolaa ee bidca lagu tilmaamay ama ku sugnaa magac aan raalli laga ahayn milu اkhawaariji wاlmurjiati uu yidhi sida khawaarijtii iyo murji'adii oo kale waktigaasba ha noolaayeen slf lama yidhah slfu saalix ma aha slfu saalix ma aha marka slfu saalix waa sidaas waa dariiqaas culummada muslimiintu waa ku ijmaaceen dariiqa salafiga inuu xaqiyo sideed boqoloo sano iyo ka hor iyo kadibba ijmaacaaday kusoo rari jireen culummadu in dariiqa salafku yahay dariiqa xaqaad culummaduna ku ijmaaceen weligiis qof yiri ma jiro dariiqa selafka baadilkii dariiqii saxaabada waxaa yidhaha qofkaas ahlu dalaal inuu yahay qof ku shakina male qofka yidhaha dariiqa selafku waa baadil ila selafku waa saxaabadii waa ogaan iyo taabiciyaalkii iyo dadkii nabigu qayrka uga maqaati kacay marka qofka yidhahdo kuwaas ahlubaatil ahaa dee culummo maba noqon karo ijmaacaaday ku soo rareen inay tahay dariiqa selafku in loo nisbo sheegto oo lagu socdo inay tahay xaqi shaykhulislaam ibnu teymiya raximahullah majmuuc ulfataawaha juska afraad safxada boqol afartan iyo sagaal wuxuu leeyahay laa cayba calaa man adhara madhaba salaf wamtasaba ilayhi wactazaa ilay wax ceeba ma ahaanin qofka u nisba sheegta madhabkii salafka oo yidhi aniga dariiqadaydu waa dariiqadii salafka waa dariiqatu saxaaba wataabiciin wa atbaacihim waa dariiqaas aniga madhabkaygu qofka yidhaha kaas ceeb ma leh ceeb waa ka dhanyi oo u nisbo sheegta ku sharafooba bal yajibu qabuulu daalika minhu bilitifaaq bal waxa weeyaan waajib waxa ah in laga aqbalo la yidhaahdo dariiq fiicanaad ku sugan tahay waana ijmaacu le waa itifaaq culummada dhan ay ku itifaaqeen in la aqbala inay waajibto oon la inkiri karin madhabkaas maxaa yeelay fa ina madhaba salafi laa yakuunu ilaa xaqn madhabka salafku waxaan xaq ahayn ma noqdo markaasuu si cajaa'ib leh u kala dhigdhigay wuxuu yidhi qofkii labu midi labu midi mid saddexaad waa lagu dari karaa labu mid yahayu o aahiran wa baainan inuu u raaco madhabkii salaf caqiidadiisa qalbiga wax uga jira iyo daahirkaba dariiqadii saxaabadu ku wadaa kaas wuxuu la mid yahay muuminkii ilaahay diinkiisa waafaqay aahiran wa baainan waa liibaane kaas waxaa soo haray waxaa dhici karta aahiran inuu ka waafaqo laakiin qalbiga uusan ka waafaqsanayn kaasuna munaafiqiyu ka dhigan ah, munaafiqiintu ila tawxiidka ku dhawaaqi jireen haddana qalbiga kama aaminsanayn soo maaha qofku wuxuu leeyahay madhabka salafkaa la rabaa dariiqii saxaabada korka waa ka muuqataa dhaqankii saxaabada waa ka muuqda laakiin qalbiga kama aaminsana wuxuu la mid yahay bimansilati munaafiq daahirkaa laga aqbalaa qalbigana ilaaha kula xisaabtamaa ku xukmina annagana loomana dirsan qulubtiisa inaan dilaacino ilaahaybaa nama amrin taqluubta dilaacdaan fiiriya qalbiga waxa uga jira qof ah, munaafiqiintao dhan nabigay la soco jireen waa la tukan jireen waa la nabadgeli jiray waxa way muslimiintay ku tirsi ahaayeen waana kafaro xagga qalbiga soo ma jeed waana kafaro xagga qalbiga idan marka qofka goormuu wax u tara horta hadduu muujisto daahirka ka waafaqo waa waajib in la aqbalo mana bannaan in la caarido mar hadduusan daahirka ku khilaafsanayn maxaa soo har hadduu asagu daahiran wabaabinan u waafaqo ilahay agtiisay ka anficeen hadduu afkana ka sheeganaya dhaqanka daahirkana ka waafaqo laakiin hoos uusan ka waafaqsanayna ilaa yagtiisuu ku ceebo oo ku fadexooba arrin saddexaadaa imaan karta culummaduna waa baraarujiyeen afkuu ka sheegana mana waafaqsana daahirkiisaan waafaqsanayn kaas daahirkiisa lagu inkira oo ah, shee maxamed bin saalex alcuthaymiin sharxa arbaciinka markuu sharxayo xadiidka cirbaad ibnu saariya oo nabigu sala allahu calayhi wasalam uu bidcada uga digayo wuxuu keenaa dad hadday salafinimo sheegtaan kooxaa sheeganayda inay salafiyiin yihiin dadka kale xusulkay gelinaya waxay leeyihin idinku salafiyiin ma tihdiin waa koox tirsan oo gaar ah oo inta kale xusulka iska gelida ma ahnu leeyahay dariiqatu salaf mana waafaqsana dariiqatu salaf ma waafaqsana mana ahan marka qofka haddii daahirkiisu uusan waafaqsanayn dariiqadii salafka aahirkiisana la aqbali ma waa kanaad halkaanuu ku sheegaya walaa shaka an alwaajiba calaa jamci اlmuslimiin wuxuu yidhi waxaan shaki lahayn inay waajib ku tahay muslimiintoo dhan an yakuuna madhabuhu madhab salaf dhammaan madhabkoodu in madhabka salafka noqdo lalintimaa ilaa xisbin mucayanin yusamaa salafiyiin ma ahan waxa waajibka muslimiinta ku ah mana ahan xaqu urur gaar ah oo salafiyiin la yidhaahdo in loo nisbo sheegto maya wاlwaajibu an takuuna alummatu اlislaamiyatu madhabuha madhab الsalaf الsaalix waxa waajibka waxay tahay qof kastoo muslim ah inuu caqiida ka dhigto cibaadadiisa ku miisaamo dariiqiisa ku socdo waxay saxaabada iyo salaf ku sugnaayeen dhammaan qof kastoo muslima taasaa waajib ku ah la taxazubu maya urur dhisanoo la yidhaha salafiyiin maaha ilaa maa yusamaa asalafiyuun waxaa lagu magacaabayo salafiyuuna urura maaha fa hunaaka dariiqu salaf wa hunaaka xisbun yusamaa salafiyuun dariiqu selna waa mid urur meesha anhu waa mid ee isku qaldin saasuu leeya shek maxamed sal uthaymiin labada kala garo fa hunaaka dariiqu salaf wa hunaaka laba dhinacay kaa kala jiraan gacanta midigtaa xaggeeda waxaa kaa xiga dariiq la yidhaha dariiqii salafka ma garat dhankan bidix waxaa kaa xiga urur iyo koox asalafiyuun la yidhaahdo wاlmaطlubu itibaacu salaf Ah, waxaa layska rabaa waa salaf in la raaco markaas ayagiina xoogaa u dhimri wuxuu ilaa ana alikhwata salafiyiin laakiin ururka lafkii salafiyiinta hum aqrabu lfiraqi ila sawaab urura marka urur la yidhaahdo maa horta wixii dadka loogu baaqayo ha ka diin dhigan ha gelin ha ka mid noqon laakiin haddana urura urura marka la yidhaahdo ayagaa ugu dhow waxa weeyaan sawaabka wixii urur ah laakiin mushkilatuhum ka kayrihim ayagana balaayada ay qabaan balaayada dadka ka qabaan ee la midta oo waa maxay anna bacda haadihi اlfiraq yudallilu bacdan wayubadicu wayufasiqu gobolkood gobolka kaley bidcaynayaan gobolkood gobolka kale baadi ku xukumayaan gobolkood gobolka kale ay fisqi ku xukumayaan wanaxnu laa nunkiru haada idaa kaanuu mustaxiqiin markaan leenahay qofka bidca lagu xukumay ama fisqiga lagu xukumay ama dalaala lagu xukumay haddii xaq ay taho qofku ku sugan yahay xaq ma inkirayno in lagu hadduu dalaalkii ku sugan yahay oo laga run sheego oo uu bidc ku sugan yahay oo bidcadiisa la sheego inkiri mayno in bidcadiisa la sheego laakiin maxaan inkiraynaa waxaan inkiraynaa iftiraaga horta o dadka lagu been abuurta qofaan mubtadicayn mubtadic layidhah qofaan faasiqayn faasiq layidhah qofaan ahlu dalaal ahayn ahlu dalaal layidhah horta waa koo waxaa ugu horeeya midda labaad nunkiru mucaalajata haadihi اlbidac bihadihi اariiq waddadan in lagu daweeyo bidcooyinka laftirkeeda waddadan in lagu ilaajiyo ayadana waa inkirayna ah, waa inkirayna alkaas ka sii akri marka kala garo alsalafiyuun urur ah iyo waxa weeyaan dariiqatu salaf hana isku qalbi dariiqa salafka koox lama weydiisto cid aad leedahay aan ku biiro ma jirto cidaad idan uga qaadayda male cidan qofna loogama qaato diinka saxiixa ah waxaa laga bartaa culammada ahlu sunnaha kitaabka alleh sunnada nabiga fahamkii saxaabada khalaas ilaahayna waa lagu caabudaa sidaasaad sli kuta sidaasaad ahlusun kuta sidaasaad ahluadii kuta ah, qof kugu soo dari kara ma jiro qof kaa saari karaan ma jiro ah, ilaahay baa kugu dari kara kaana saari kara adaana sababta la imaan kara haddaad nabi maxamed raacdo qur-aanka macnihiisa inta fahamto xadiiska nabiga fahamto aad ku dhaqanto fa anta sunniyun salafiyun ahlu ahar ahluxadiid kulli waata haddaad khilaaftana sheegashada wax ay ku tarayda male cabdullahi ibn ubaya islamnim waxu tari leh haddii sheegasho been wax taray soo ma ah marka dariiqa saxda ah maahan koox in lagu biiro ee waa maxay waa in la raaco ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga siday u fahmeen saxaabada duurka iyo baadiyaha dadka ku nool ee kitaabka sunnada ku sugnaa salafiyiin waa ahlusunna waa ahluxadiid waa ahluahar soo ma jeedid ama maraykan ha joogo ama soomaaliya ha joogo mashriq iyo meel raba ha ku noolaan sidaas weeyaan qof kastoo xaqa ku taagan oo dariiqi ku taagan khalaas ah, marka waa inaadan isku qaldeen xaqa iyo baadilka oo masaailka adan kala gara wey inaadan kala gara wey wuxuu yidhi shiiku wa tarki ljidaal waa inaad laasimtaa inaad ku socan tahay dooda inaad ka tagto walmiraa'i muranka inaad ka tagto walkhawdi dabaalashada fii cilmi lkalaami la dabaashana aad ka tagto dooda iyo muranka labay u qaybsamaan in lagu doodayo xaq iyo in baadi lagu doodayo labadaasay u qaybsamaan in lagu doodo baail waa xaaraan ma banaana ma banaana dooda baailkaa waa inaad baail difaacaydo caqiide faasidaad difaacanayda cibaado faasidaad difaacanayda manhaj baailaad difaacanayda waa baail dooda baailkaa waxaa ka mid ah in qur-aanka laysku garaaco oo la yidhaha aayaddan sidaanay leedahay tanuna sidaanay leedahay oo la hor keeno mana iska hor yimaado qur-aanku in axaadiista nabiga layska hor keeno maya iskama hor yimaadaan xadiis saxiixa iyo xadiis saxiixa adigu inaad fahmi weyda waa dhacdaa lakin iskama hor yimaadaan xaqiiq ahaan maba isku tacaarudaan walow kaana min cindi hayr اllah lawajaduu fi اkhtilaafan kaiira meelaan allahin agtiisa hadduu ka imaan lahaa markaasa iska hor imaan lahay ee diinka saxda iskama hor yimaado so uma jeedid marka dooda baadilka waa in qofku ka tago inuu baadil difaaco iyo in uu iska hor keeno qur-aanka nabigeena suuban salى اlahu alيه wasalam xadiis abu daawud iyo axmed ay wariyeen wuxuu yidhi almiraau fi اlqur'aani kufru qur-aankoo lagu murmaa waa gaalnimo almiraau fi اlqur'aani kufru in qur-aanka lagu murmaa waa gaalnimo nabigeena suuban salى اlahu alيه wasalam wuxuu maqlay qoom qur-aanka iska hor keenaya markaas wuxuu ku yidhi inamaa halaka man kaana qablakum bi haada dadkii inka horreeyey dariiqaasay ku halaagsameen dariiqaasay ku halaagsameen darabuu kitaab allaahi bacdahu bibacdin kitaabka allay gebalkiis gobolka kale ku garaaceen wainamaa nasla kitaabullah yusadiqu bacduhu bacda kitaabka allena waa soo degay asagoo gebalkiis gobolka kale rumayna falaa tukadibuu bacdahu bibacdin gebalkiis gobolka kale ha ku beeninina famaa calimtum minhu faquuluu wixii aad macnihiisa fahamtaan waxaad tihaan aayaddan macnahanay sheegi ku dhaqma wixaan fahmi weydana wamaa jahiltum fakiruu ilaa caalimihi waxaad fahmi weydaanna u tala saarta allah caalimka ku ah waxaad tia anugu fahmi ma laakiin hadhihin aayaddaana ka hor imaana oh. waxaad fahamto ku dhaqan sheeg waxaad fahmi weydo ilaahay baa ku caalima u laakiin waa hubaa inaysan aayad kale ka hor ogaahay oh. qur-aanku iskama hor yimaadeen laakiin ha isku dhufan qur-aanka oo ha iska horkeeni marka doodu waa musiibo waxaa soo haray xaq in lagu doodo oo xaqii la burhaamiyo oo xaqii la sheego ayadu waa banaanta laakiin ayaduna shardi leeda wajaadilhum bilatii hiya axsana ilah l kula dood dariiqada wanaagga badan marka doodii alla waaba amray laakiin muxuu dabadhigay bilatii hiya axsan xaqii sheeg daliilkiisa sheeg shubhada ka jawaab hadday kaaga soo baxdo qofkii aad xaqa u sheegayday inuu muran la soo taagan yahay xaq daliilkiina waa sheegtay waxaad tidhaahda ka gaabso is ilaali waxa weeyaan waxaa tidahdaa anugu xaqii aan hayo wa kaasa khalaas maa cindi ilaa haada khalaas ka gaabso ha isla soo taaginoo un wax weyn kuan wax weyn ka qaalib noqo wax kaweyn ka qaalib noqo yaan dooda lagaaga dambayn waxba qiima mal marka dambe xadkay kaa ride xaqa sheeg daliilka sheeg shubhada ka jawaab sida dariiqa ugu wanaagsan oo rifqi leh u sheeg kadib haddaad aragto inuu soo taagan yahay ousan xaqa aqbalayn waxba murankaa badan waxaad tidhahdaa aniga waxaan intaasayn kuuma hayo xaqi waa kaas haddaad aq rabto khalaas kana aamusta nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ana zaciimun bibaytin fii rabadi ljanna liman taraka almiraa'a wa huwa muxiqun anaa janno u ballan qaaday qofkii dooda ka taga isagoo xaqi ku sugan waxaan u ballan qaaday guri jannada geeskeeda ku yaalla anaa u ballan qaada isagio xaqi ku sugan dooda iska daayo xaqa waa la sheega waa la amro waa la cadayna laakiin muran iyo faa'iidalaaan markuu keenayo ka gaabso iska da aar ah. maanta waa dadka muranka waa u fududiya laakiin cibaado uma fudu kaiir min adulaab oo ardada ka mid ah hadday salaada ka baxaan soddon iyo saddex goor subxaan allah inay yidhahdaan waa dhibin soddon iyo saddex goor alxamdulilah inay yidhahdaan soddon iyo saddex goor allahu akbar ay yidhaahdaan laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu calaa kuli shay qadir boqol uga dhigaan iska da adkaaro ka badan iyo qur-aan laakiin laba sac afka waa ka ubri kara isagoo doodaya oo anuu aaba yeelay kelmadaha uu leeyahy xaq iyo baail marka dooda masaaibay leedahay doodu ah, masaa'i leedahay waxayna tustaa dad hanuunkii ka tegey oo shartu u fudaatay ayay tustaa nabigeenna suban sal اllahu calayh wasalam xadiis imaam axmed uu wariyey wuxuu idhi maa dalla qowmun bacda hudan kaanuu calayh ilaa uutu ljadal ah, koob ma baadiyoobaan hanun ay ku sugnaayeen ka gadaal ilaa doodaa la siiya dooda u fudaa ah, baabka dooda loo fura markaa dooda iyo muranka waa laga gaabsadaa waxaa loo bataa baabka cibaadada iyo xujada xaqa ku dhisan oo cadliga iyo insaafka ku dhisan maxaa yeele ahlu sunna waljamaaca waa aclamu nnaas waana acdalu nnaas waana arxamu nnaas saddexdaas qofku waa inuu yeeshaa ah waa inuu noqdaa cilmi waa inuu ku hadlaa wuxuusan cilmi lahayn ku gaabsada o cadli waa inuusan qofna ku been abuuran hal qof ku been abuuran gaal hadduu ka law inusan been ka sheegi saddex waa inuu noqdaa qof naxariis leh oo dadka xataa marka wax u sheegaya wanaag la raba oo isna qofka walaalkaa ah badbaadi laakiin qofka ka aarso ka qaalib noqo waa inuusan u hadlin saddexdaa sifa markuu yeesho qofku waa badbaadaya waana dariiqadii saxiixa ahayd qof ku socda waa dariiqada saxiixa qof socdo marka muranka iyo jidaalka qofku waa inuu iska ilaaliyo muranka iyo jidaalka waa inuu ka cararo wa tarki ljidaali dooda waa inuu ka taga wa tarki ljidaal dooda xaalata midkii ka tega iyo walmira muranka iyo walqawdi dabaalasho fii cilmi اkalaami la dabaasho cilmukalaamku waa musiibo waa mandiqi waa in looga hadlo ilaahiyaadka caqli haybka daatada alle sifaadda alle daatada alle sifaadda alle in caqli looga hadlo wey ah, in caqli looga hadlo oo la yidhahdo ilaahay sidaas wey daatadiisu caqligaanna ka qaada ilaahay sifadaasuu leeyahay caqligaan ka qaada ilaahay sifadaas ma laha caqligaanna ka qaata inuusan lahayn waa midaas weeya musiibo kama dambaydo musiibo kama dambaydo haddaad aragto qofku taasoo kale inuu joogo waa caynulmusiiba ah, waa cilmulkalaam maxaa la samayn sifaadda wixii caqliga lagu garto caqligaasaa lagu suga waxaa leey sifaaddaas alla waa leey caqligaana ku garan sifaaddaas alla ma leh caqligaana ku garanna inuusan lahayn halkaasaa la joogaya waa musiibo wax musiibaa oo ka daran oo qofka asiiba ma jiraan imaamuna shaafici raximahullah wuxuu yidhi sida uu ka wariyey yuunus ibn cabdilaclaa لأn يbtلى الcabd بكuلi ma نahى الlah canهu siوa الشhirki khayru lah min الكalaam qofka in lagu imtixaano wax kastoo ilaahay nahiyey wax kastoo ilaahay reebo xaaraana inuu ku dhaco oo aan oo gaalnimo ka sokeeya waxay ka qayr badan tahay cilmukalaam inuu ku dhaco dembi kasta oo ilaahay xarimay inuu ku dhaco waxay uga roon tahay inuu shirki ku dhaco shirki laga reebo shirkiga ka reeb dunuubta inta kale inuu ku dhaco waxay ka roon tahay inuu cilmukalaam ku dhaco oo cilmukalaam unbaa ka daran cilmukalaam inuu galo taasaa uga daran markaasuu yidhi walaqad iطalactu min asxaabi اlkalaam calىa shayin maa danantu ana musliman yaquulu an yaquulu dalik waxaan ku ogaadon ku daalacday yidhi dadka cilmulkalaamka yaqiin oo aan ku arkay wax aanan weligay u malayn qof muslim inuu ku hadlayo weligay uma malayn bayhaqiya manaaqibu shaafici juska koobaad ku sheegaya afar boqol lixdan iyo labo wuxuu yidhi imaamu shaafici xukmii fi ahli اlkalaam aniga xukunkaan ku xukminaya ahlukalaamka an yudrabu biljariid laamaha timirta waa in lala dhacaa wa yuxmalu cala alibil oo geel la saaraa wa yudaafa bihim fi اlcashaa'iri wاlqabaa'il oo qabaa'ilka iyo waxa weeyaan tolalka meelahay qabaa'ilku degan yihiin lala dhex maraa wayunaadaa calayhim haadaa jazaau man taraka alkitaaba wasunna waaqbala cala alkalaam oo la yidhahdo nuucaana loo ciqaabaa oo abaal u ah qofka kitaabka iyo sunnada ka taga cilmukalaamka qaabila anu saasaan ku xugminayo cilmukalaamka dadka waxa weyaan ku fidnoobay sidaasaan ku xugminaya marka waa musiibo kama xishoodaan kamana leexleexdaan inay yidhaahdaan hadday iska hor yimaadaan naska aayadda iyo xadiidka iyo caqliga caqliga la hormarina bikulli saraxa saas u leeyahy bal waxay yidhahdaan qofka yidhahda caqiidaa laga qaadana kitaabka alleh iyo sunnada nabiga meel kalena laga qaadan maa waa qof baadiyoobey ah, waa qof baadiyoobey waa in caqliga laga qaataa saasay leeyihi ah. oy kutubahooda ku naskareeyeen ashaacirada kowka ah oo ka mid a ah. akriya haddaad wax maqasho durbaba lama cadhoodo allah ururkaygiia wax laga sheegay alla dariiqadaydii wax laga sheegay lagama caroodo waa la fiiriyaa ma runaa laga sheegay mase been haddii been laga sheegay waa la caroodaa waana la difaacaa ilaa been waa wax lala dagaalamay xuni soo maha laakiin xaqiiqo hadday tahay wixii yaa la fiiriya war w marhuma maxaqa mise waa baadil wixii kutubti waa ku yaallay waana baadil lama difaace waa laga toobadkeen soo ma jeedin waxaad akridaan sulusiyada kutubta muqdisho lagu darseeyo soomaaliya goboladeedoo kale tale lagu darseeyo oo sulusiyadu ka mid tahay oo ibraahim baytuuri uu sharxay muxuu ku bilaabataa falxukmu lcaqliyu uu ku bilaaba kitaabka dha saas ka bilowda xukunka caqliga ibraahim bajuriya sharx ku dhuftay markaasuu yihi xukunkii caadiga ah iyo xukunkii sharciga ha ah, aaw waa kan xukunka caqligaa sheege markaasuu yihi loogama baahna halkan al halkan caqiida looga hadlo mar haddii caqiida looga hadla xukun caqliga ah loo baahanya ka war saasuu taqriirina oo ku qoran waa hayaa dadka kalena waa hayaa masaajidaaba lagu akriya kitaab qarsoon ma soo ma jeedi bikulli saraaxa caqligaa laga qaataa waana masalada ugu muhiimsan masalada ugu muhiimsan wey sunusiyada sharxeeda akriya jawharadana akriya tuxfatulmuriidka masalada ugu muhiimsan aslu meesha khilaafka dhan u asalka waxay tahay masdaru talaqi waa halkee masderka laga qaadana xukunka waa halkee oo caqiidada laga qaadana ashaaciro caqliga u asalahayleey manahan keligood maaturidiya ashaaciro muctazila kulligood jahmiyo waxay leeyihin caqliga laga qaadana ahlulaamoo dhan caqliga laga qaadayl ahlusunna waljamaaca asalafiyuuna maxay leeyihiin waxaa laga qaadana alkitaab wasunna calaa fahmi saxaaba nasifu llaha bima wasafa bihi nafsahu oo wasafahu bihi rasuuluh alla waxaan ku tilmaamaynaa wuxuu naftiisa ku tilmaamay ama rasuulkiisu ku tilmaamay xagga u dhaasiimayno bilaa tacdiilin walaa takyiif walaa tamiilin walaa tashbiih Ah. ifada ka marnaysiin mayno ah, ma ka siibayno ma taxriifinayno addoommadana ku shabihi mayno ee waxaan lena waa ifa asaga ulaa dariiaasa ma culimmadu marka waxay yidhaahdeen marka la leeyahay caqliga iyo sharciga hadday iska hor yimaadaan waxaa la hormarina caqliga labaa la leeyahay tan ugu horayda ah, ama saddex kelimo o horta caqliga صaxiixa iyo naqliga caqliga oo saxiixa caafimaadka qaba iyo naqliga sariixa maba iska hor yimaadaan maba iska hor yimaadaan haddii laakiin fardan wa taqdiiran adugu aad u aragto inay iska hor yimaadeen waxaa la hormarinayaa naqliga sababtu waxay tahay caqliga macsuum maaha caqligu waa gefi kara soo maa laakiin waxyigu waa macsuum aayadda iyo xadiisku waa macsuum see loo leeya marka shay macsuum ah iyo midaan macsuumhayn waa laba mayna kaan macsuumka ahayn tan ugu dambayda cuquushu waa kala gedisan cuquushu isma waafaqsan ayagaan iswaafaqsanayn maalan jahmiyada caqligoodu wuxuu keenaa ilaahay iska daa sifaada xataa magacyaalka inaan loo sugin sagaaشhan iyo sagaalka isim oo ilaah addoommadiisa baray xataa ayagaas inaan ilaahay lagu magacaabin oo waxay leeyihin tacadud اlqudamaa wax laydhaha ka dhalanay sagaashan saddex isim oo xaqiiqa ilahay mamale waa najaas saasay leeyihi xaqiiq ahaan ma leh magacyada caqligooda sidaanu keena muctasiladiina caqligood muxuu leeyahy dhammaan asmaada ilahay waa leeyahy lakiin sifaaduusan lahayn hal sifa la sugi ma wax ka badan ma ujeeda laakiin magacyada waa leeyahy caqligooda kanuu keena ashaaciro caqligooda muxuu keenay asmaadoo dhanna waa la sugaa sifaadana toddobaa la sugaa xayun caliimun qadiirun waalkalaamu lahu iraadatun wakadaaka samcu walbasaru toddobadaasaa la suga toddobadaas waa la suga su fiirso caqligii ahlusunna waljamacana wxuu u keena nasifullaaha bimaa wasafa bihi nafsahu oo wasafa bihi rasuulu min kayri taxriifin walaa tacdiim wa kayri takyiifin walaa tamhiil dhammaan waxa ilahay isku tilmaamaan u wax alla wuxuu rasuulku ku tilmaaman waa u sala allahu calah wasalam annagoo taxriif iyo tacdiilka ilaalayna annagoon addoommada ilahay ku shabahin eelo waa sifo asaga u laaqi marka haddii la yidhaha caqligaa laga qaadaa waa caqligee caqliga lagu miisaana ma caqligii jahmiyada mise waa midka muctasilada mise waa midka ahlu sunnaha mise waa midka waxa weeyaan ashaacirada waa caqligee ilaa caquush waa kala duwantee dhammaan wax caqliga marka haddii wax lagu miisaamo caquushi isku mid maaha sax maxaa ah marka waana caqli laga qaadan maayee diinkan waxaa laga qaadanaa nebi moxamed sal allahu alay wasalam alkitaab wasunna calaa fahmi saxaaba saasaa loo raaca calaa fahmi salafi saalix marka caqli waa qalad in la yidhahdo caqiidaa laga qaadanaya subxaan allah cilmu kalaamka marka waa musiibo wamaa shay adoo ka tegaya yejlibu soo jiidaya alaafama dunuubta waxaa soo jiidaya cilmu kalaamka ugu horeeya dadkii dhex galay ee wax weyn ku fogaaday musiiba ka raacda weliba waxaa ugu halaag badnaa dadkii meel dhexe ka gaaray cilmulkalaam waa kuwa ugu halaag badnaa kuwa ku halaagsan kuwaas dadkii ku taqaqusay oo cilmukalaamka meeshii ugu dambeeyda ka gaaray waa ka wada toobad keenay shanlaytayna ku dambeeyey markaasay waxay dhinteen fii aakhiri xayaatihim ayagoo leh alla habraha naysaabuur jooga caqiidadooda maanta haddaan heli leh hmm. habar reer baadiya waxaa lagu yidhi sheekh hebel kun dliil kun dliilu haya oo caqli ah ha ka war oo ilaahay inuu jiro u dliishaa kunkaas dliil ilahay inuu jiro kun dliil oo caqliya waa hooyo reer baadiye markaasay tiri kun shubho ku jirtu iskaga difaacay balaayaa ka buxday kun shaki aa dhex yaallay tiri kunku iskaga difaacay ha anagu kunkaas ma naqaano ilahay jiritaankiisana shaki noogama jiro markaasaa lagu celshay asagii caalimkii cilmu kalaamka aa la yidhaha wartaas saasay tiri markaasuu yidhi alla iyo caqiidadeeda maanta isiiya Ah, haki kuma jira iyad hmm. aakiru xayaati naftu marka ka dhexda wada shaki jire sifadaas alle ma leeya mise malaha alla maxaan sameeya maxaan ku dhinta iyagoo oo shaki qabay dhima jiri ah, oo wada kulligood wada shakiyey kuwa ugu liita marka kuwa tobadkeena la garay kuwa kala ugu qatarsan oo dhexda ka taagan wuxuu ah, dhihi jiray shekh ulislaam ibn taymiya waxa halaaga diinta nisfu naxwi cilmu kalaamka midka niska ka jooga jirkana yaa baabaasha nisfu dabiib dhakhtarnimadka midka meesha dhexe ka jooga haddii wuxu cilmu kalaamka qofku ku fogaado qaayo ka tago baatilkiisuu soo arka waana ka toobad keena ah. laakiin meel dhexuu ka taagany ah. kama qancin oo ma ogaan inuu baatil yahay ma uusan ogaan asagii marka dhex wareersayn marka luqada nisu naxwiya halaaga caqiidada nisu cilmukalaam ninka jooga jirkana waxa baabaasha waa nisfu dabiibka soo ma jeedo kuwaasa ugu liita ee qofka hadduu haayo ka gaaro waa ka qanca cilmukalaamka waana ka haran waana ka haran markaasay aakhiru xayaati aimadu inta qaarkood tuureen ay bukhaari qaateen iyagoo xaladka u saarana nafta uga dhacday dadki cilmukalaamka wakhtigooda ku dhameeyey marka qofku waa inuu waxaas ka fogaadaa diinka heli maayo caqlina alla midku kusiiya kugu filan ee caqligii yunaanku caqli kuu noqon ma walkhawdi dabaalashada waa inuu ka tagaa fii cilmi kalaami la dabaasho iyo wamaa yejlibu wax alla wixii soo jiidaya alahama dunuubta oo wayasudu qofka ka jeedinayo ka celinaya can harci harciga ilaahay wax kastoo sharciga ilaahay kaa celina waa inaad ka harartaa qaala dahabiyu xaafidu dahabi wuxu uhi raximah اllahu tacaala wasaxa waxaa ka ansaxay can daari qudniy daaru qudni imaamkii weynaa waxaa ka ansaxay annahu qaala inuu yidhi maa shay-on shay ma ahan abqada mid looga cara badan yahay ilaya aniga agtayda min cilmi اkalaam wax cilmulkalaam aan uga cara badanahay ma jirto dahabiya marka tacliiqiyey qultu waxaan leeyahay yuu yidhi dahabi lam yadkul irajulu ninku ma gelin abadan weligiis fi cilmi kalaam cilmi kalaam maba gelin badaalqudni wa muxadi wa min ahli اxadiid wala ljidaal doodna ma gelin walaa khaada mana tiimban fii daalika arrinkaas bal kaana salafiyan salafiyu waa kun sano ka hor u ahaa imaamka salafiyu ahaa ay kuleeyi salafiga marka lagu urur salafi la yidhaha lamaba oqon waktigaas maba jirin xaraka salafi la yidhaha ma jirin ur salafileyha ma jirin koox siriya kama tirsanayn wax nadaama ou ka tirsanay dawladda muslimiintu ku hoos noolaa shacabka mid ka midu ah maxaa loola jeedaa kaana salafiya dariiqii nebi maxamed saxaabadiisa ku socda waa intaas dariiqii nebi maxamed iyo saxaabadiisa ku socda intaas wey waana intaas inta xaqa oo lagu fahamsiinayo ee koox kale raadsan oo inta waxa weeyaan telefoon soo deertaa dhihin ururkaa laygu daro kaas waa markii lagaaga digaye subxana allah adig wax ma fahamtid miya koox inaad tgaho waa wa lagu halaaga ku gelinayo soo ma jeed qaala اmualifu raximah اllah wa haaulaa'i kuwaas aan soo tilmaannay oo dariiqada nebi moxamed iyo saxaabadiisa ku socda hum ahlu sunnati waljamaaca waa ahlu sunna waljamaaca kuwaas waa ahlu sunna waljamaaca kuwaas oo salafiyiinta a layha ahlu sunna waljamaaca almuttabicuuna waa dadka raaca aahaara rasuulillaah rasuulka ilaahay raadiyaalkiisii sala اllahu calayhi wasalam wa hum ahlusunna waljamaaca kamaa qaala shaykhulislaam ibnu taymiya siduu yidhi shaykhuliislam horta xaa loola jeeda shaykhulislaam ma waxaa loola jeedaa muslimiintao dhan asaga shiiku ahaa war loolama jeedo waxaa loola jeedaa islaamka dhexdiisu ku gaboobay oo sheekh islaamka dhexdiisu ku gaboobay wey intaasu loolama jeedo waxa weeyaan waa muslimiin toran sheekh laasim ay ku tahay in asaga ka dambeeyaan war saas maa waa shaykun fi lislaam diinkan islaamku ku gaboobay oo da'diisu ku qaatay waa marka waa noocaasi fahm kamaa qaala shaykhulislaam ibnu taymiya siduu yihi raximah ullah midaa yidhi qofkii yidha ibnu taymiya shaykhulislaam waa gaaloobay gaal wey hadda waa goorma maahan maantii shalay ogow markaasu alxaafid waxa weeyaan ibnu xaafid ibnu naasirudiin dimashqi ibnu naasirudiin dimashqi ayaa wuxuu ka alifay hal kitaab oo mujalad ah daqmiya ah, uu ka alifay masaladaas kaliya markaasuu sagaaشhan culummadii kugu waaweynee muxadiثiinta ah uu keeno mid walbaa dhihi jiray shekh اiسlaam ka war sagaaشhan ka badan uu keeno aradd ah, اwaafir a la waa yaalla eh, soo ma jeedin marka weligeed waa uu jiray moogtahay iftiraaga iyo been abuurka iyo xukunka oo dulmiga ah. culummada bal akri xaafid ibnu xajar ow akri suyuudi ow akri dhammaan waxa weya bal akri xaafidu dahabi ow akri xufaadda shaaficiyada kuwa shaaficiyada akri shaykhulislaam ibnu taymiya le soo ma xaafid ibnu xajar faxulbaariga markuu sharxay muxuu ka buuxi ah, naqliga uu asaga iyo ardaygiisa ka soo raraya ka buuxa xaafid faxulbaariga ibnulqayim iyo iyo ibnu taymiya Hmm. afaxbaari dhex yaalla soo ma jeedin ahlu sunati ahlu sunnuhu wuxuu yidhi shaikhu islam ibn taymi raximah اllah wa ahlu sunati ahlu sunnuhu naqaawat lmuslimiina waa muslimiinta xilkoodii waa dhuuxii muslimiinta waa dhuuxii muslimiinta waa firqa naajiya waa daa'ifa mansuura waa ahlulafar waa dadka dariiqii nabiga oon wax lagu darin waxna laga jarin ku sugan waa diinkii saafidaha ee nabigu ka tegey sal اllahu alيه wasalam ahlu suna waljamaaca de kama hadlayno waa w koox ismaga kooxteeda horaan iskaga sheegnay mogta kooxu magacayna la baxdaa ma macnaa weyn ma kooxaa dhigi karta annaga ahlu sunna jamacnan ayagoo ah, dadka ugu fog sunnada ah, ma iska sheegan kartaa mogta laakiin ah, kooxaa dhigi karta salafiyiinana la yidhaha ayagoo ah dadka ugu fog kooxaa dhigi karta marka sheegashadu wax macnaa male ila cabdullahi bn umayaaba yidhi muslim ahay sooma isagoon ahayn marka adiga miisaan waa heshay soo ma hmm, waa heshay miisaan ahlu sunati ahlu sunnuhu naqaawat lmuslimiin waa muslimiinta xulkoodii wahum ahlu sunnuhu khayru nnaas waa dadka kuwa ugu qayr badan linaasi dadkay u qayr badan yihiin waa dad dadka anfaca ahlu sunnuhu ah. dadkay khayr u leeyihiin oy anfacaan cilmigooday ku anfacaan dacwaday ku anfacaan sidaas wey falzam laasim asabila jidkaas wadadaas lagu cadeeyey laasim aad naar ka badbaadiday adduunkana dalaal ka badbaadiday walaa tattabicuu ha raacininu ilaahay yidhi asubula wadooyinka yaryar siraadka mustaqiimka raaraac siraadka mustaqiimka raacoo subulka wadooyinka yaryar ha raacinina oo fatafaraqa wadooyinkaasu ay idinla kala tagaan bikum idinka can sabiili jidka ilaahay ay idinkala kala tagaan jidka allaad ka lumaydaan markaas jidkii alle ayaad ka lumaydaan qaala almualifu raximahu llah ahaali sadexeeye asalka sadexeeya asalkii ugu horeeyey muxuu ahaa alkhlaas asalkii labaadna muxuu ahaa maxabatullaahi wa maxabatu rasuuli soo mahayn kun slfiin calaa dariiqati sl miyuu ahaa asalkii labaad aywa saxiix asalkii saddexaad wey aثaaliث mulaasamaةu khashyaة الlahi tacaalى intaanan gelin tan dersigii shalay masale aan rabay inaan baraarujiyo aanan maanta bilaabin oo inaan maanta dersiga ku bilaaba aan rabay shalay waxaan soo qaadanay maxabaة الlaahi wa maxabaةu rasuuli ilahay rasuulkiisa in la jeclaado masale muhiima halkaas ku jirtay oo in la baraarujiyo u baahno oon dad badanu ku baraarugin masaladaasu waxay ta allah marka la jeclaana lidaatiya loo jeclaana wa alxubu lidaati nabiga sal اlahu alay waslm jacaylka la jeclaana malaaigta jacaylka la jeclaana dhammaan ambiyada ilaahay saalixiinta muminiinta waa alxubu fi اllaah ilaahay dartiisa loo jeclaana maahan alxubu maca allah ah, waa masala atar ah waxa weeyaan ilaahay cid in lala jeclaada ma banaano ah, oo jacaylka shirki looga dhigo wa annaasi man yatakhidu min duuni اllahi andaada yuxibuunahum ka xub اllah ila wuxuu leeyahay dadka waxaa jira gabal andaad samaysana oo ilaahi sida u jecelihi u jeclaana taasu waa almaxabatu maca allah waa alishraaq fi lmaxaba maxabadiio ilahay cid loogu daray maya taas ma banaana laakiin mid baan lagu leeyahay ambiyadaa la jeclaana nabigeena suuban sal allahu alay slm naftaada waa inaad ka jeclaado saxaabadii saalixiinta malaa'igta dhammaan ilaahay baa jecel ilahay dartiisa loo jeclaana ayagana marka jacaylka nabiyada malaa'igta saalixiinta waa alxubu fillaah jacaylka alla la jeclaanaana waa alxubu lidaati marka ma wadaagsadaan oo ilaahay cidna wax lama wadaagsato aali mulaazamatu khashyat illaah ilaahay cabsidiisa waa la laasimo tacaala ilaa waa sarreeyaahe ataxalli wa mimaa calayka ayuha aalib soo qadaro wa kii waxaa ka mida yelzamu ku waajibaya calayka korkaaga ayuha aalib ardayo ataxallii inaad isku qurxido bicimaarati daahiri daahirka lagu camiridiisa walbaatini qalbiga lagu camiridiisa bikhashyati illaahi cabsida ilaahay waa inaad isku qurxido daahirkaaga in diinkii ka muuqdo ilaahay baa daalacda daahirka qalbigaagana diinkii ku jiro ilaahay baa quluubta daalacda ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum xadiis saxiix muslim ilaahay daahirka qulubta waa fiirina ilaahay daahirka acmaasha waa fiirina quluubtana waa waa dheeri yahay waa gaaban yahay waa buuran yahay waa caato waa cad yahay waa madow yahay alla fiirima ah, jismiga iyo midabka la fiirima laakiin acmaasha daahirka iyo qulubta la fiirina marka waa inaad labadaas cabsida ilaahay ku camirto wa mimaa yalzamu calayka ayuha ataxali inaad isku qurxido bicimaarati daahir daahirkoo lagu camiro walbaaili baailkoo lagu camiro bikhashyat illaah ilahay cabsidiisa tacaala ilah waa sarreeyaah muxaafidan xaal aad tahay midkii ilaalina calaa shacaa'ir اlislaam islaamka calaamadaha lagu yaqaan halkaas markaad marayda waa in diinku kaa muuqda maahan inaanta diinkii korkaaga ka qaawido oo gaalo isku ekaysido marka lu warilaha kaba u qalbiga ilahay ogi sulweelkaana jiidaha u jeedi aniga inaan mutakabir ahayn alla i og Ah, mutakabir sadan u ahayn kibir xalayla horta ma taqaan kibir xalayla kibir badaru lxaqi wa qamtu naas kibirku waa labadaas xaqa marka lagu sheego inaad qaado diido iyo inaad dadka yasto nabi maxamedaa yidhi sal allahu alay slam caanqawga marada ka hooseeda naarta lagu gela waa diidda inaad qaadato waa kaaga hooseeya mutakabir sadan u ahayn ah, mutakabiraat waa beenaanaat haddaad tira mutakabir me soo ma jeedi marka inta korka iskaga ekaysado ahlu dalaalka inaad tirahdo qalbiga ilaahay dalacana ilahay qalbigay wanaagu ka ogiya waa been beenaad sheegaysa soo ma jeed beenaalaad marka waa inaad korkaaga ku camirto diinka qalbigaagana ku camirto diinka haddaad korka kaliya ku camirto qalbiguna maran yahayna waa dariiqada cabdullaahi cabdullahi bn ubay bsalo waa dariiqu munaafiqiin waa fadeexo ilahay agtiisaad ku fadeexoobayda marka muxaafidan xaalaad tahay midki midka ilaalinaya calىa shacaair اislaam calaamadaha islaamka wa idhaari sunna iyo sunnada muujinteed sunnada nabigo inay kaa muuqata nacas fulaya diinka ilahay ma muujin karo weliba aakhiru zamaanka mid gar weynaa oo darsiga dhegaysan jiraan arkay maalin dhex isagoo gar markaasaani waxaa kugu dhacay markaasuu yidhi imtixaanka waxaa la yidhi wasaaradda waxbarashada qabaydayo waa ka cabsaday marka waa xiran imtiaanka imtixaanka alaawa inaa lilaahi waina fadeexo weyne lowhana fadeexayn diinkiisu raqiisana ah, ilahu diinkayga saasa ka dhig diin raqiisana acuudu bilaahi nasal اllah asalaam ilah adaan nabadgelyo ku weydiisayna ilahu xaqa nagu su wa idhaari sunna iyo sunnada muujinteeda wa nashrihaa iyo sunnada faafinteeda maxaa lagu faafiyaa afka diin adugu aad ka qabantahay miyaa dadka loo sheegaa maya fiiriya sida loo faafiyo wa nashrihaa sunnada la faafinteeda bilcamali ku dhaqmid lagu faafiyo bihaa sunnada lagu dhaqmo wa dacwati yeeris lagu faafiyo inay yahaa dadka loogu yeero sunnada nabiga saasa lagu faafiyo adigu horta ku dhaqan kadib dadka u sheeg laakiin miyaana soo ogaan haddaadan adigu ku dhaqmayn dadka adu sheegta ka war taas darsigii shalay noogu jirta ah, shalan qaadana kaad ah, adugu inaad ku dhaqmayna tiraa dadkan ugu yeeraya ah, laakiin taas dadka naarta lagu hurinaayo ugu horayna sooma mara gelayda kelmaddaadu dadkana maba saamaynayda marka ku dhaqan adigu diinka kadibna dadka ugu yeer daalan xaalo aad tahay mid tusaya annaasa mafcuulu bihi soo qadaro dadka calallaahi ilaahay dadka ilaahay ku xidhan adugu ha isku xidhin ururaad leedaha ku xidhan kooxdaada ha ku xidhan ilaahay ku xidhan ah. ah, ilaahay ku xidh cid kale dadka ha ku xidhin ilaahay ku xidh nebi maxamed ku xidh sala allahu alay waslam dariiqaas ku xidh mushaarna ilaahay ka sugo sida ambiyadu yeeli jireen ah, laa asalukum calayh ajran magac idin kama rabo maal idin kama rabo idin kama rabo kursi iyo jaranjar inaan idinka dhigto kursi idinku gaaro waxaan rabaa ilaahayaan ujiro ka rabaa dhe dadka ah, wax danahoo kale ha ka yeehan ummadda se uma jeedid daalan xaalaa tahay mid tusaya annaasa dadka cala allaahi allah bicilmikaad ku tuse wow sheege wa samtika iyo hay-adaada maahan cilmiga lagaa yeeli hadaadan ku dhaqmayn adigu haddaadan ku dhaqmayn afkaad aad ka sheegaydo cidna kaa qaadamay Ah. waxa lagu leya hadaad ayr ku ogta adumaa ku dhaqanta ah. adiga ka qabankaas aniga ii sheegay marka cilmigaaga iyo camalkaaga dadka diinta ugu yeer bicilmika ayaad ku tusaydaa dadka ilaahay wa samtika hay-adaada wa camalika camalkaaga mutaxalliyan xaalaa tahay midkii ku sifaysan birujuulati raganimo diin fulay ma qaadan karo ah. nacas ma qaadan karo dadku baadilkay la dhiiranayaan ee xaqa aadula dhiiraa xaqa waa lala dhiiradaa geesinimuu rabaa rujuulo wاlmusaahalati haddana fududayn haddana raganimadu waa inaad diinka haysataahe raganimadu maaha dadka inaad caydo dadka inaad xegaxegato dabeecad xuma inaad la timaadda maaha fudayd sida ugu sahlan dadka uga dhaadhici diinka haysiga aad diinkaaga haysato inaad rajulta oodan ka tanaasulin diintaada soo ma jeedin marka dadka u sheegaydana rifqi waa inaad isticmaashaa si ilaahay diinkaaga u aqbalo waa dariiqadii nabigee sal اllahu alيه wasalam wاlmusaahalati fududayn wa samti saalix iyo hay wanaagsan oo kaa muuqata wa milaaku daalika arrinkaas waxa lagu milki karo marka see lagu heli karaa intaas inaad adugu ku dhaqanto dadka aad u sheegto waxaa lagu heli karaa rabbi inaad ka baqdo rabbi markaad ka baqdo aad dhaqangeli kartaa diinta waa in qalbiga cabsiyu kaa gasho milaag waa maxee milaag maxaa la yidhaha maa bihi ixkaamu shay waa waxa shayga lagu sugo maa bihi ixkaamu shay wa taqwiyatuhu ay bimaa yamliku اlinsaanu dalika kulahu wey bimaa yamliku اlinsaanu waa waxa qofku ku milki karo daalika ah, marka waxaad tidhahdaa wa milaaku daalika arrinkaas waxa lagu milki karo ah, arrinkaas waxaa lagu milki karaa khashyatullah cabsi ilaahi tacala ilah waa sarreeya cabsida alle welihadaa saas daraaddeed qaala alimaam axmed wuxuu uhi raximah اllahu tacaala aslu lcilmi cilmiga asalkiisu khashyat ullahi tacaala waa allaha sarreeyo laga bao ah, haddii kale ood inta wax barata aadan ku dhaqmin cilmi ma helin bal waxaan khasaarahayn kama aadan helin maxaa wاlqur'aanu xujatu laka ow calayka aduu xujo kugu noqona cilmiga barad saddexda naarta lagu horiyaad ugu hormare saddexda naarta ugu horeydo lagu shidaad noqon nabigu wuxuu noo sheegay salى اllahu calيه wasalam aakhiro dadku waxay arkayaan nin culummaaha oo naarta inta lagu riday mindhicradu ka soo daateen oo mindhicradiisa ku wareegaya sida waxa weeyaan dameerka markuu saliidda shiiday ugu wareego dhagax shiidka markaas le war shir maxaa kugu dhacay soodii wanaagka noo sheegi jir xumaanta naga reebi jiro markaasuu le wanaagga waa sheegi jiray mase ku dhaqmi jiri xumaanta waa reebi jir laakiin ma karhari jirin soo jeeda fadeexada alla fadeexeeyey marka diinka adugu marka hore ku dhaq kadibna dadka u sheeg aslulcilmi cilmiga asalkiisu khashyatullaahi tacaala waa allaha sarreeyo laga baqo falzam laazim khashyatallaahi cabsida ilaahay fii siri qarsoonaashada markaad dadka ka qarsoon tahay iyo walcalani markii dadka aad u muuqato isku mid noqo maxaa yeelay yaa mar walba ku daalacanaya allah ah, allah alla ka baq marka fa ina khayra albariyati makhluuqa qofka ugu qayr badan man yaksha allah waa qofka ilaahay ka baqa ina akramakum cinda allaahi atqaakum waa qofka dadka ugu cabsida badana dadka ugu qayr badan tacaala ilah waa sarreeya wamaa yakshaahu allana kama baqo ilaa caalimun caalim maaha yaa sheegayaan calim qof aynu ka baqin inamaa yaksha allah min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka baqa oo kali ah addoommadiisa dadka aqoonta leh sababto alla ka baqid waa maxe waxaan inaad ogaato in alla ku amray qaabkii alla kuu amrayna aad ogaato aad u samaydo amarka alle qaado haddaadanba ogayn alla inuu ku amray ma samayn kartid qaabkii laguu amray haddaadan cilmi ulahayna qaabkii ulama qof aan ilaahay weynaa cilmi siin si uu alla uga baqo maba yaqaan inamaa yaksha allah min cibaadi اculamaa falzam laazim khashyat allah ilaahay cabsidiisa fii siri qarsoonaashada walcanani muuqashada faina khayra alberiya makhluuqa qofka ugu qayr badan man yaksha allah waa qofka alla ka baqa tacala ila waa sarreeyaa wamaa yakshahu allana kama baqo ilaa caaliman maahane idan fa khayru lberiya makhluuqa kan ugu qayr badan huwa alcaalimu waa caalimka marka caalimkana hadda waa soo ogaata caalim oo waxa weeyaan caamilow ila caalim maba la yidhahdaa lagu yidhi duusan diinka ku dhaqmi wuxuu ku yidhi walaa yaqibi uusan ka maqnaan can baalika qalbigaaga ana alcaalima caalimka laa yucaddu caaliman caalim laguma tiriyo ilaa idaa kaana markuu yahay maahani caamilan mid ku dhaqmaa cilmigiisa walaa yacmalu lcaamilu walaa yacmalu alcaalimu caalimku kuma dhaqmo bicilmi cilmigiisa kuma dhaqmo ilaa idaa lazimatu markay laasimto maahane khashyatulahi cabsi alle caalim cilmigiisa kuma dhaqmo ilaa cabsi ilaahay markay laasimto maahane markaasuu ku dhaqma waana muminiinta sifadooda <clears throat> ladiina yutuuna maa aatow waquluubuhum wاladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila yaayihiin mu'miniintu waa dadka bixinaya waxa ay bixinayaanoo daacaada iyadoo quluubta walwalaydo xasanulbasri wuxuu yidhi way camal faleen daacaadka allay wallaahi ku dhaqmeen way ku dadaaleen waxayna ka baqayaan in lagu soo celiyo oo aan laga aqbalin markaasuu in almumina jamaca ixsaana wa khashya muminku wuxuu isku daraa inuu daacadana wanaajiyo uuna cabsado wاlmunaafiqu jamaca isaa'atan waamna munaafiqna wuxuu isku daraa inuu camalkana xumeeyo hididiishadana oo yidhaahdo ummatu maxameda nahay kayr insha allah kayra naga horeeyo laakiin waa haddee haddaad dayacday kayrkii laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اkitaab ma ahan arrintu saad hididiishaydan ilahay leey Ah, man yacmal suuan yujza bih xumaan qofkii ka shaqeeya waa lagu abaalmarin khashyadana culummadu waxay yidhaahdeen khawfka waa ka khaasan khawfka dadka muslimiinta dhan alle ka baqaan laakiin khashyada waxaa la idhaha qofka cilmi alla uga baqa oo waa khawfun maca tacdiim wuxuu garanaya axadka uu ka baqayo axadka uu ka baqayuu garanaya cadamadiisa sifaadiisa markaasuu ka baqaya taasaa la yidhahdaa khashya wallah subxana wa tacala aclam wsala allah wslm wbaarak cala nabiyina mxamed